اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رفيع من المجنة ذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف رب الصلاة والسلام يا كريم الحكاية ثمانون حكاية سيديد كانت عن شقيق البلخ وحالق وريي رضي الله عنه qaala waxaa siri ra-aytu waxaa arkay fi طariiqi maka buqcatan oo la fadhiisiyey oo socodka waana yasbut cala lardi uka ku gurguuraayo ra-aytu waxaan arkay fi ariiqi maka maka jidkeedi muqadanko la fadhiisiyey oo oo yasxufu cala alard oo dhulka kuguuraay faqultu lahu waxaan u dhahay min ayna aqbalta intee ka timid qaala min samarkand qultu waxaan dhahay wakam laka fi dariiq meeqaa kusoo socotay jidka fadakar waxaan qosi acwaaman sanayaalo oo tasyidu cala alcasharati taman sano ka badan sanayaal oo toman sana ka badan adshay alaasan kusoo socda aad tiri farafactu darfii ilayhi shakiika waramaa imaam weyn waay waa soo marteen tarjumadiis indhaheyda indhahey usii kor uu qaaday as tahay anduru on dayaayo mutacajiba anoo yaaban tay manku maqsad anoo yaaban li waxaas dhahay as dhahay ya shakiik mana la iska yaqaanaya ma laka tanduru ilaya maxaa ku daari ay soo dayoosaye faqultu waxaan dhaayaas siri shakiik waxaan dhaayaas hiri mutacajiban waxaan ku dayooyaa mutacajiban anoo yaa waayo ahaan min ducfi muhjatika nafsa daari daciifnimadeed anoo ka yaawaayo wabucdi safratika safarkaa dheeraashadiisna anoo ka yaawaayo waxyaab laha oo naqatay adigoo saas boos oo socodkii ad ad karin oo garbuush dadku so kusohosi oo safarka ad soo me ad soo sheegtin melfog as yahay wax oo isleh ma aha waa suuragal waa ulanaqawesi shaqir faqaala li waas ya shakir ama bucdu safrati safarkee dheeraashadaadi fashauqu yuqaribuhaa hiloog om ilaahay hilowsanayaa soo dhaweehaa safarka waamaa ducfu muhjati nafsadey daciifnimadeedi fa mawlaaya axmiluhaa mawlihii umay ayaa xumbaaraa usaa xumbaara'a nafsadaan daciifka usaa i xumbaara'a ya shakiik haddan adkaay atacjabu mayadka haweysaa min cabdin daciifin adoon daciif ee eh, yaxmiluhu lmawla latiif oo ilaahii oo saydkiisi ahay naasirkiisi ahay oo latiifka oo dhimrihay oo xumbaarayo ya madka yaa weysaa waasha wuxuu guda galay ninkii oo booska ahaa yaquul usoo dhahaayo azuurkum wlhawa sacbun masalikhu washauqu yaxmilu man laa maala yuscibhu laysa almuxibu aladi yaksha mahaalikahu kala walaa shidat alasfaari tubciduhu azuurkum waanisoo ziyaarahaa walhawaane hawadane sacbu masaalikuhu ay ay ad agtahay meelahaas qaadahay hawada meel adag ay tahay ani soo ziyaar ahaa ilaah khitaabka aas ku jeedi waya washawqune hadalkiis dhahayla waa oo nadmi washawqune yaxmilu waxaas xumbaaraah ilooga malaa maal doonin maal oo oo maalkiisa saciid oo kaf dhuroogi ka dhigeyni maalkiisa oo maal qabilis wadaa as xumbaaraah iloogaa laysa almuxibu aladi yakshaa mahaaliku ninka muxibka ah eh oo ilaahiisi jecel rasuulkiisi jecel ya ma aha asdhahay meelahaas ku haligsamaayo kan ka cabsahay ma aha asdhahay muxib mala dhaho kalaa kadii walaa shidatul asfaarine tuqciduhu oo fadhiisihaynin asfaarta darnaashadeeda safaryaalka darnaashadoodi dhee dheeraashadoodi kuleelka oo loola kulmaayo oo fadhiisihaynin kaas kaasi muxib waxaa dhahaa ka oo ay fadhiisihiin shidatul asfaarka safaryaalka shidadoodka ay fadhiisihiin al askaa al dhahaa xikaayadaas saasaan ugu baxnay haddana xikaayada alxaajatu tamaaniya sideetan iyo koowaad an bacdi saalixiina laga wariyay malacayina isyaay ogiyaalka qaar kamida eh, nin kamid ah eh. qaala waxaas dhahay ra-aytu fi dariiqi gulaaman shaaban rayt waxaan arkay fi dariiqi jidka gulaaman wiil oo shaaban oo dhalinyar ah eh. naxiif ljismi oo jismigiisa caataas yahay daqiiqa saakayn lamadiisi lugo oo la yaryihi lugo yaryaryashara waay no waa yabki usoo wa yaqul waas isku oaa waas dhaa waa shauqa waxaa ilowgeeyo liman yaraani ama ilowsanaay buudkii arko arkooyo walaa araw anin arkinin faqultu la waaan udhaayas dhaay man huwa faanshada markaas yaa waaye waxaa as sheegaysid faanshada waxuu guda galay yaqul as dhahaayo walii xabibun bilaa kayfin walaa shabahin walii maqaamun wali bilaa rabcin walaa khiyamin ataytu min daari cishkin laa umasilha min cindi man hum sharxa lahu bifami wali xabibunaa i sugnaada as dhaay macbudkii an jecl an jeclaha bilaa kefin oo la suuray karin walaa shabahin oo shabahna lahayn oo shabahna lahayn daatadii shabahan ku lahayn orsaafkii shabahan ku lahayn afcaash shabahan ku lahayn wali maqaamunaa leeyahay asraadana maqaam aan ah leeyahay silaa rabcin oo manzilin ku yaalin walaa qiyamin iyo akal akalna meel oo dadka kaadiya dagaana ku yaalin maqaam aan leeyahay meel aan nagahayo ataytu waxaan ka imid min daari cishrin cishriga daarteedaan ka imid laa umasilaa an aniga suuray karin min cindi ma lam utik agtiisaan ka imid qofkii macbuudkii aan uwaanin sharxa lahu bifahmi oo inaan sharxo adkey aan ku sharxo aan uwaanin xaggiisaan ka imid qaala waxaas tuma kushiya caleyhi waana mil dawoolay zamanan zaman as mil dawoolnaay faxaraknaa waa dhadhaqaaqsini fawajadnaa waxaan helnay qad maata xaal asagoo dhintay radia allahu tacaala canhu ilaahay haka raadi noqdee waruwe waxaa la wariyey ana sheekh najm الdin asbihani radia allahu tacaala canhu nikaan tarjum mu helin fasix maa magaciisa ma mufaxsan najm الdin alasbihani radia allahu tacaala canhu waxaa la wariyey kharaja maca janaazatin janaaza inuu la baxay janaazat bacdi saalixiina saalixiin dadka oliyada kamid e qof oliyada kamida janaazadiis inas ula baxay asraacay bimaka oo maka ay ahayd maka asqura maka asquraacay janaazada maajuuhay falamaa markii dafanuu ay duugeen wajalasa almulaqinu ninkii laqinaayana asfadhiisti yulaqinu aslaqinaayo asku fadhiisti inas ulaqinu meydkaas daxika sheekh najmudiin sheekhi najmudiin hay waa qoslay wakana min caadatihi caadadiisna waxay kamid aheyd laa yadxaku ma qoslis ilaa amar weyn jiro laistusnaayo marka ninkaan oo kale oo lo caadayesh inaad fasli mogtahay wax lahayaabaas ay la noqota dadkii fasa'alahu bacdu asxaabi asxaabtiisa qaar kamid ahaa weydiiya an dixkihi fasalkiisa sababta isku fasasha maxaa maxay tahay aa dhahay fazajara waa harooriyey waa canaantay falama kaana bada bacda dalika markaas kabacdi markau ahaaday qaala waxaas dhahay waa sheeg ma daxigtu ma uqoslin ilaa waxaan uqosli لأnhu lama jalasa lmunaqinu calى اlqabri ninkii la qinaayo makis fadhiista qabriga samictu waxaan maqli saaxiib alqabri ninka oo la juugaayo oo qabriga la juugaayo saaxiibulqabriga yaqul oo dhahaayo aan maqli waxaa dhahaa alaa tacjabuna makayaaweysiino min maytin qof dhintay oo yulakil una qinaayo xaya min nin oo manaha nin oo maqaam weyn le waay ninka masuulin ulid waaweyn e waaye noloshadana kulhubta waa jismiga maamulkaay kani jismigiisa noo laakin qalbigiisa mayd oo talkiinka akriyooy akriyooya maana makasooy laakin ninkanasi oo maasha allah qofkiis a qalbigiisa dhimaynin qalbi oo ilaahay laxda kasta waaye waa qalbiga marka hadalkaaneti hadal oo yaab le waa naftiisa oo yaab le waa nufahmeed aulaqinoya ah, asnahdin xay daahirkana dadka waxaa arkoya ninkaan noo meedka eh, kan laqinoyaaba meed ehbe radia allahu tacaala canhum ilahay anagadan wanafacana bihim ajmaciin alxikaayat athaminat wathamanuun athaniyat wathamanuun sideeta ilamaad an الshak الmuzn الkabir radi allahu taala anhu ani amlani kan asxaab shaaficiya kamid yahay muzn wen wa lakin tarjumadiisi mara isku tacalujin waa heli lahay qaar waxaas dhahay asxaabta oo shaafici talaamidiisi waaweyn isku jiraan o imaam muzani alaha nin weyn waay qaar waxaas dhahay kuntu bimaka makaan joogay fawaqaca bi inzihaaj waxay u dhacay asda argagax fakharajtu waaan waa soo baxay uriidu lmadina anoo madina doonaa inaan baxo oma wasaltu markin soo gaari ilaa bi'ri maymuna maymuna ceelka oo magac daray radia allahu tacaala canha idan bishaabin madruuxin dhalinyaraam la kulmiyaas dhahay oo xoora wawa fi nasci oo sakraadka e oo uruuxa laga siiwooy faqultu waxaan dhahayaas dhahay qul dheh laa ilaha ila allah dehaan dhahay fafatax ceyne waa soo furi wacanshaa wuxuu guda galay yaqul as dhahaayo ana hin muktu falhawaa cashfu qalbi wabidaai lhawaa tamutu kiraamu waxaas dhahay ana aniga in mutu haddaan dhinto falhawaa cashfu qalbi qalbigee waxaa gudigiis ku jiraa jaceelka oo ilaahay maxabada nabiga aa ku jiraa axdaa buuxaa qalbigee gudigiis ku jiraa wabidaa lhawaa hawada jaceelka jiradii tamuutu lkiraamu dadka suusuuban ay ku dhintaan jiradaas ay ku dhintaan nin muxib oo aada muxib ahaas uma maata waa dhintay qaala waxaas dhahay imaam muzani radia allahu tacaala canhu fakasaltuhu ninkii waa dhakay kafantuhu waa kafin salaytu caleyh waa ku dugtay famaa faragtu markiin dhanay min dafni dinibi sakina maabi waa iga xasili aas dhahay maabi wixiin aniga ihaayo oo min ilaad safar safarka aan doonayo oo madiina aan tago waa iga degi astaa farajactu ilaa maka jikeelan kasoo noqday makaan soo noqday radia allahu tacaala canhumaa inkaas xaalad ark sawar qaati waqaala bacduhum waxaas dhahay kaana cindanaa waxaad joogay ataa bimaka fatan fatan nin shaab aad joogay oo maka maka gudaheeda caleyhi atmaarun rasatun oo darb oo duug ah korkiisa ay saaran yihiin wakana laa yudaakiluna manoo soo kageleynin walaa yujaalisuna manoo lafa fadhiisaynin fawqaad maxabatahu fi qalbii maxabadiisa qalbigey ku dhacay iska jeclaada ninkaas saas ku degan cibaadadiisa haayo wardigiisa haaysahayo qur-aankiisa akrisahaayo maxabadiisa a qalbigey ku dhacay fafatax lii fafatix lii bimiatay dirhamin min wajhin xalaal waxaa ah, ilaahi furya boqol diram oo wiji xalaalan on ku heliy astahay ramadan boqol dirama isoo gal ilahay cagiisa igu soo furay astahay wiji aan ku helin wiji xalaal e way astahay faxamaltuhaa ilayhi cunugiya ahula tagi lacagtii aan heli wadactuhaa calaa tariika sajaadati sajaadadiisa gaartooda gaarkoo aan ka dhigay lamadii boqol dirham waqultu lah waxaan dhahay asdhahay inii futixa lii bi min wajin xalaal waxas iga soo gali weji oo xalaal ah lacagtaan an kusiihoy weji xalaalan ku hele fasrifhaa kumasruufi fi bacdi xawaaijika kumasruuf waas dhahay eh, danahaade eh, qaar kamida fanadara ilay sizran dayma oo kuur oo kuurtin assoday as uma qaal waxaas dhahay hini istalaytu hadi fadhiya hadda an fadhiya as waxaan ku iibsaday maca allahi oo ula fadhiyo ilaahay maciis cala alfiraagi oo anoo faarik ahay ula fadhiyo jalsadaan as dhahay waxaan kusoo iibsaday as bisabciina alfa dinaar todobaad kun dinaar adna laba boqol dirham lataadowsaa kayra diyaacan ku jirin waxyaalaha maguurtada ah saraha iyo waxyaalahaas walmustagalaad iyo beeraha fakligooda ku jirin beerahiis lahaa waxaas oo wax kasoo gelaayo ijrado ijro iyo waxaas kasoo gelaayo aan ku jirin todobaad kun dinaar turiidu marka waxaad doonaya miya an takdacanii canaa inaad iga dhagabtido xageeda inaan bihadii lacagtaani inaad jalsadaa inaad iga soo leehay sidaad rabtaa miya igu dhagabti daraahimta adiga hesha aniga todobaad kun aan kusoo gati aad tahay usoo bahay oo kharaj waayo saas waay maya imaatanka maya imaad maya fadhiyo halaas wax aan aan kusoo iibsa ama kusoo iibsaday camal waa kusoo uu soo baxay alahaas waqaama waa joogsaday wabadara ninkii waa iska fadhiya waqaacad waa fadhiista altaqdwaan wa wa waa joogsaday wa waa xoolay waa fadhiya waqacadtu waxaan fadhiistay as dhahay altaqdwa an suusumaayo famaa ra-aytu ma arkin as ka cizihi xiina mara cizigiis oo kale markiis imari walaa ka duli aniga duligeeyo oo kale xiina kuntu altatamti susumaay ma arkin askaa halaas ku gaabsan warkiisa radia allahu tacaala canhu alxikaaya yani ciziga runtii ciziga oo takwada waa matahay eh, dirham iyo dinaar wax cizi askeenayo male wax adduunku ogle waa cizigooda alxikaayatu thalithatu wathamaniun xikaayadii sideetan iyo saddexaad aan bacdihim awliyada bacdigoodi aa laga wariyay qaal waaa kuntu bilmadina aan joogay faji'tu cinda alqabri shariif aa imid faida qabriga oo shariifka ah nabiga qabrigi salawaatu wasalaamu aleyh aan imid agtiis faida birajulin aan la kulminin oo cajami ah oo cajam u dhashay kadiiri ilhaamati madax weyn yuwadicu nabiya oo nabiga wadeec wadeeci hooy bis waa u dhamaadi ziyaaradiis nabigaas wadeeci hooya salaantii oo wadaacaas akrisigooyaa ah sala allahu alayhi wasalam fatabictu waa raacayaasdahay amaa kharaja markii usoo baxay falamaa balaga markii soo gaaray masjid dilxulayfa sallaa waa dugti walaba waa talbiyeestay fasalwaa xarman cumra iyo xaj xarman fasalaytu waa dugtay walabaytu ana waa la talbiyeystay wakharajtu kalfoo gadaashiisaan socdayaas faltafata waa isoo milcasari fara-aani waayo arki qaal waxaa si siri maa turiidu maxaa dooney faqultu waxaan dhahay uriidu an atabicaka inaan ku soo raacan doonaa faabaa waa iga diiday faalxaxtu calayhi waa ku noqnoqay inaan raacan waa madax adkaada waa una naqay raacidi faqaal waxaa daa in kaana hadow yahay raaci daadi walaabudda koo oo laabudda inaad soo raacdid is yahay falaa tadac qadamaka waa ogolaada hadda qadamkaadi asaarin ilaa calaa athari qadami lugahaadi asaarin ilaa lugey raadkoodi maayne raadka ilibta socaas meel kale asaarin as qultu waxaan dhahay as dhahay wa waa yeelaa sidaas jiri famashaa waa socday fa akada calaa gayri tariiq jidkii jid meel jid ahaen asqaaday falamaa marka mara haziicun min alleyli saacooyin oo cawa saacooyin oo cawadii markiis kasoo maray saacooyin qadar yani qadar ulu cawadii huludkiisa camal ama cawadii ruuciisa camal markii soo maray id bidoohi siraajin faanus oo aftiinaayo aan la kulani faltafata ilayh waa isoo milacsada faqaala waxaas dhahay as dhahay haadaa masjidu caaisha caaisha masjidkeedi waayo fatakadam anta adiga hormar o atakadamu anaa amas anaa hormaraa faqultu waxaas dhahay aan dhahay maa takhtaaru faqultu waxaan dhahay maa takhtaaru maxaa doonahey faqultu waaa ma taktaaru maxaad doorahey fataqadama marka waa hormari wanimtu ana waa hurday fataqadama ninkii usaa hormaray marka adiga wixii doortit waayo usaa hormaray markaas an waa hurdiyaas dhaha xataa ida kaana wakt saxar wakt saxarka ilaawoodka waktigiisi ilaa laga soo gaaro dakaltu markaa markaasaan marka aan galay fatuftu waa dhawaafay wasaciirtu waa socday waji'tu cinda sheekh abibakr alkatani sheekh abibakr alkatani nin la yiraha agtiisaan imid oolida waaweyan radi allahu tacaala canhu wajamaacatun iyo jamaacatood oo min shuyuukh cindoo agtiisa joogeen qucuudin kuwa agtiisa fadhiyeen fasalamtu calayhim waasalaami dhamaantood faqaala lilkatani waxaas idhahay abibakr alkatani mataa qadamta shamey soo gashay maka kultu asaaca saacdan qaala min ayn intay katim kultu min almadina qaal waxaad tahay kam laka canhaa meeqaad ka maqan tahay madina xageen meeq saacadood ka maqan tahay qultu albaariha xalila saayas dhahay haddana waa ka soo fanadara bacduhum ilaa bacd waa isdadayeen waa isdadayeen waa la yaacween faqaala li lkitaani waxaan is dhahay maa man ji'ta yaa ula timid qultu waxaan dhahay is dhahay maca rajulin min a min xaalihi wakisatihi kadaa wakadaa nin oo xaaladiis iyo kisadiis sidaa iyo sidaa ay tahay waxaas uu sheekey ogtahay baraarugin omna ninkaan kalaamana maya ka dhacda dadkaana fahmeyn no wakti gaawan oo meyaas ku joogno nin oo saas iyo saas waa jiidahay asaana dhacay marka waxaan balan qaadi ilaa raadki raadkiisi inaan saaro oo marka masjid caaisha ila aan kan imaado oo horumarasi dhahay usaa horumar anig xaalaastanaas u sheekeyey markaas waa kasay alkatanigi sheeki katanig a waa kasi waxaas dhahay taaka abu jacfar aldamigani abu jacfarki oo aldamigani waaye oo loo nisbeeya aldamigani wa hada fi xaalihi qalilin kaanoo kale xaalada iyo karaamada ilaahay sii waa ku yaryahay asxaabiyada uma qaala waxaasdahay ninkii daamigaaniga ahaay humuu kaafadu buu jiriya uma qaal li anas idhayaas dhahay ya waladi kad calimtu waxaan ogaaday markid i sheegtay arrintaasay u dhaceen ana hada laysa xaaluka xaalkaada inaas ahayn waa ogaaday adig adigoo kale waxaan makaa dhaci karo waa xaal xaalada ood ku timid xaal cajiib eh oo nin dadka waaweyn wataan waaye marka hadda sirta ad noo kashaftay waay uma qaala kayfa kunta tuxisu bilardi ninkiya su-aal asgali haddane su-aal asgali waaas dhahay seed bugta ku dareemaysid actiqadameeyka mamadaala lug hoostooda seed dareemaysid kas la socotee ninkaas qoltu waaaasdhaayasdha mitl e moj sida hiilka camal idaa dakala taxta safina doonta hoosteedi hadis galo sisnaqaaya camal aan dareemaya asdhaay radia allahu tacaala canhu marka kaan waxaa ka cadno ninkaa asdhaay alkhadwas ahay khadwa buu e, keeni ilaa maka karaam karaama weyna ah ku dhacday marka olina ilaahay waa ku karaamayaa bacdigoodi khadwada dhulka waa loosoo waa loosoo loosoo gaabihaa hadda kisa waaa isu ah, xasuusihaa baaba adkiisi sheekh cabdiraحman sheekh axmed sheekh maxamuud min caali weynas fakiina oo ku keenaa asraad tadigan aad isu Ehm, mar e, e eh. oo baab mahmuud oo ilma wiilkiis waay mata saadhale sioo qalwa uu jiro meeshaan maaa misaajka oo nalkadala leeyahay waay digala way dhahniya meelaha meelahaas oo dhulaa xeebta le waa dhulaa xeebta maraayo isaga marka dad waa dad oo jini eh, waxyaalaas waxyaalaas oo kale waxyar eh, kataa waa cabsade waa dukaa eh, kasoo gaari soo duka oo xaaji gudasha ama masubaxay amaleha marka dadka rag ma jooga iyaga la jooga meel kasta oo marka waxaa dhacdi ha ah, kisada waxawaaye maki oo sheekha loo baadi sheekh cabdiraxmaan naftirkiisa loo barxamal akasta wax jiray shaashi tolka shaashi maratay xoogaa cabsigali cadow iyo waxaasaa jiray ada karaa ninkaasa waa la keena dad badan aloo loo diri dadka la diri baabi yuusuf oo ku jireen marka wa waxyaab laala arki isaga sixto inaan gabaalihi isha waa ma arkeenin waa amoowi marka waa lasoo waa lasoo kagta weyaayo dadka aada lagu sugooya soo soco soo soco ilaa marki asgaarsiya la marki mea cagaaran meelaas asleadana markaas ki asjooji assunaysaha waa dadkan waa dhargaantiya oo waaga waxay rabaan inaa si dharsi ay ku tagaan adeeg kulula ay wadaan no sigan waa loo baahanya waxyaala taclaad loo baahanya aloo wacoyaan kolka xaggiis ku saabsan marka marki oo marka weysaqaataas dhaala marka digta waxa marka baabkiisfadik waa kukhayl adi sewaay sheekh waxa me hamar walaashu adi jidka ana udaadaahinin wa si wax kalaas ka wati marka ilaa marka ishi damuujiaas dhaha waxaan waxaa akriya marki oo makribnima me ay kududugtee maogtahay waa intas kusunaysaa intaa ish waktiyadaas dhawaad waa isla xaaladii waa is arkeen wayaa socdaya socon marka isha damushasir iklaas waxaas fari adiga waxaa is arkeen igoo marwaas adimoy mayan waxaas dhaha sheekha ya misfaka cumar mawoko intee waay mayan lag adimoy waxay arkeen idi diiweyn tayba joogaan be igoo dhan khad hoos keenin keenino kudigood khaطوa asku keen karaam weyna as ma sheegena a a marka saasas ahay mo eh, marka sheeka aadaa loo soo dhaweeya al dhahay eh, dukuudii waaweyna dhan waa xumbaar xumbaar ma waa soo xumbaari al dhahay sheeka eh, marka karaam weyn as halas oo s ilacyaalna sa socodsi meas fadhisaas weska qaada asdukaa iyaga marka waxay adeega adeega lasoo diriya e, kululaay mugtahay waxay dhahay e, dher dadkaas e, xamara yani dher sheekha geesiine marka hadwaas geeyda dhamaantood karaamas weynas isha isha furaas dhahay waxaa balaarka is arkeen ba ilidii weynta adeynkii cishaay maklooyaan wax oo aad uyaab leh waay radi allahu tacaala canhu waardaahu alxikaayat araabicat wathamanuun can sufyaan bin ibrahim sideetan iyo afaraad xikaayadii sideetan iyo afar can sufyaan bin ibrahim raximah llahu tacaala laka waxaas dhahay lakitu waxaan la kulmi as dhahay ibrahim bin adam sufyaan bin ibrahim a dhahaya radia allahu tacaala canhu bimaka sharafa allah horta sheeka intii kisadiis la guda gelin tarjumadiis kastoo waxaan ka ogaano si waxwaan lahay nin imaam e oo ludayahayas ahay rabbani oo rabbiga loo nisbehay calam zuhaad dadka zaaidiinta calamkoodaas ahay abu isxaaq ibrahim bin adham bin mansur ala yirahdaa ibra abu isxaaq ibrahim bin adham bin mansur alcajali alkharasani albalki nazir sham shamasna deganaay eh, isaga cumrigiis eh, waxaa fasti boqolka boqol iyo lixdan iyo lamadana waa ku dhintay oo hijriyadaa sufyaan thory waxaas aska dhahay ibrahim bin adam xaggiisii waxaas ahay asdahay ibrahim bin adham alimaam ibrahim bin adham saydi ibrahim bin adham radi allahu tacaala canhu yashbahu ibrahim alhalil naw ibrahima shabahay sufyaan thori asheegoyaya kana fi saxaabati hadis asxaabta ku jiri lahaay saydi ibrahim bin adham lakana rajula fadila asaa nin oo fadli leh wakana radi allahu tacaala canhu wahu ahaa ida lam yajid tacaama alxalaal hadii u guri halaal ad helin yakulu turaab caradas ukumi jira ala wamakasa shahran yakulu tiim oobka hal bil as nagaari oob le waqaala waxaas dhahay lawlaa ahaafu hadii ka absan aan uciina calaa nafsi aan kaalmaynaayo ma kana li tacaamun un guri malahaale ilaa tiin le mayne hataa ajida alxalaal ilaa xalaal aan ka helo ilaa an amuuta ilaa aan ka dhinto un guri oob le cuni lahay kan yaqul waxaas dhaydi inii atamana almarad وهذا أن تمنيa asdhaa inaan jirado حatىa laa تaجiبa عalaya الصلاaة في جaماعة صلاad جaماعة inaa iwaaجibin ahaan walaa ana naas dadkan aana arkin walaa yarooni ikan ay arkin dad aan jiro tamaniya oo jamaacada oo cudur isku isku helo isku isku maqnaado oo ninkiis iska joogo marka wakana yugliqu baabahu min kharij eridiis aa guriga eridiis banaan kaska xiraayo dadkaas waa midilahay lasku jiray hadlo saasas yeelaayo hadlahay fayaji unaas dadka waa imaahayaan fayajiduna muglaqan waxay arkaayaan usoo xeran fayadabuna waa baxayaan waqaala lahu bacd eh, saasas ahaay waqaala lahu bacd lculamaa dadka culamada qaarkood waxay udhahen cidni waani waqaala waxaas dhahay kun danban danaban dib ahaw dib walaa takun ra'san mabaha ah, ahaada dibka ahaw dibka dib ahaa u adlaayo maxaa yael adlaayo faina danaba yanju waafokaha adlaayo danabka dibka waafokaha warasu yadhab madaxana waa baha adlaayo wabaabaa wakataba ilayhi lawsaaci imaam awsaaciya wax haansha usoo qori waxaa dhahay inii uriidu an asxabaka imaam weyn waayo naftigiisa awsaaci waxaan rabaa asdhahay inii uriidu an asxabaka ya ibrahim an usoo qori waxaan rabaa inaan kuli saaxibo ibrahimo fakataba ilayhi wa jawaab waxaas ina tayra shimbirta ilaa taala maa gayri shaklihi waxaan shakligiis ahayn hadis la duulo daala dayr shimbirta waa duulaya watarko si ay ka tegaayaan saas waaye wixii shakligaadi ay jastas dhahay manaha nin imaamna waahay isig oo xagga cilmiga oo daahirka aad ugu horeeyo wakana wuxuu ahay sayidna ibrahim kabiir shani fi lwara waraa xaggiis shanigiis waa ku weynayo yuxka canhu waxaa laga xikaayasheeya anahu qaala waxaa tahay matcamaka u guriga ad cuneysid xalaal ka dhigo walaa xaraja calayka u guriga ad cuneysid le xalaal ka dhigo bis xalaale ahaad waxid cuneysid marka walaa xaraja calayka dembi korkaa ma ahaayo an laa taquuma leil ilaa awadii kicin walaa tasuum nahaara maalintiina aad soomi kaasa kuufilaa hadii oo waxaadi xalaal asnoqdo baab suufiya waracnimadaa oo zaaidka laga sheegi jiray waraacnimo oo zaahida xalaal marisho waktigiis wixii ka horeeyay culumada oo joogeen u ahay markaadka in la arkin xagga waraacnimada xaggiisa haddana waqiila waxaa lahay kaana aamata ducaai doodiis ubaddahay waxay aheedaa lahay allahuma nqulnii asku duceysi jiri ilaahow iga guuri min duli maasiyati maasigaadi durigeedi ilaa intii taacadka taacadaada cizigeedi uri wuxuu kii wahaaladi kaa sheegay anahu ra fi lbaadiyati rajulan nin asku usoo baadiya jooga calamahu waxaas baraya ninkii ism allahi alcadam as faray fadacaa bihi waa ku daceesi bacdahu maskiska tagay ninkii fara waxaas arkay alkhadira calayhi salaam alkhadaraat la kulmi markaas waqaala waaas as dhahay inamaa calamaka aki daawud isma allahi alacam ninks bari waxaas ahay nabi daaudas ahay ismaal cadam nabi khabara u sheegay marka hadda xikaayadiisaan usoo noqohaynaa sufyaan bin ibrahim waxaas dhahay lakiit ibrahim bin adam radi allahu tacaala canhu bimaka la kulmi sharafa allah ilahi sharafe tacaala shaniis kor ahay fi suuq lail suuq lail meel iraa cinda mawlidi nabi minabl ali agti sala allahu alayhi wasalam oo yabki usoo oohaay faasjatuhu waxaan dhibaato geliyas dhahay ilaa naaxiyatin dhinaco min atariiq jidka meel gaaraan ula baxay waay macnaha qaal fasalamtu caleyhi waa salaami wasalaytu waan ku tugtay waqultu lahu waxaan dhahay maa hada albukaa ya abaa isxaaq maxaa waayo oo intaana aada la ooheysa faqaala kheer kheer le waay artahay فعاودته مرة ثانية وثالث مرة ما ونق مر سدعاad فلamaa aطلtu عalayhi السu'aal markii su-aalka ku dheeray qaal waxaa taa ya sufyaan in anaa akbartuka bikabarin tabuuxu bihi am tasturu calaya haddii kabarku sheego ya kabarkaaseti ma ka shafaysaa mase waa way asturaysaa waxaan ku saraysaay faqultu lahu ya akii kul maa shiئta waxaad rabtid deh ana wa wa asturaha waay balan waay qaala ishtihad nafsi sakdajan ibrahim sayidna ibrahima hadlooya sayidna ibrahim bin sayidi ibrahim bin adhama hadlooya waxaas dhahay waxi isku sheegaya khabarka waayo waxaa nas ishtihad nafsi sakdaj sakdajan waxa waaye sakdajka waxa waaye maraq oo laga laga sameehaayo hilib iyo khal alaga sameeha unuf waxa naqaan ma ah nafsadeeda a ishtaheesiyaas e tahay a jacleysata e. mundu halaatiina sana laga joogo wa ana amnaca judiana intii sawarte ay tahay ya wa waa kareewa waa kaceli hooyaali sodon sana laga jooga qalbigey inaan e malkaas inaa cawale qalbigey ku taagan aniga nafsada jihaadka mooya waa kaceli hoya iska wartay eh alaale wa waa cuni karaa lakin nafsada alasku amini kara marka waxawaay nafsada waa ka adkaade adow carhili haaye macnaha waxyaala wala ka usoo gelay mata waxyaala mubaahaadka dho waxyaa xaraamne wa waa kurideysa dho kaasaa lagu taxadana falama kana albari hata xaali markis ahaay as ahay galabadin mudada gaalibna qabtay waidan ana bishaabin an la kulmiyaas dhaay mudada dhaxdeed le waaya waxaan la kulmiyaas dhaay riyadii bishaabin min axsan innaasi wajan oo dadka u wiji qorxoon nin dhalinyar oo dadka u wiji qorxoon aan la kulmiyaas dhaay wabiyadi dadun akbar waxaas wadaa weel oo cagaaran as gacanta ku wadaa yaclu min lbukaar waxaa kasoo kormarooyaas dhaay akasoo baxooya weelkii qaac istikbaajka raacid waraaixat istikbaaj carafka istikbaajka maraki haddaan sheegaayo carafkiis aksu qaacoya taas maanta himati canhu himadeeda waa kasoo waa kasoo jeesiya himadii waa kasoo celiya faqarbu mini waa iisoo dhawaada waa iisoo dhawaahoya baasdha waqaal waas dha asdha ya ibrahim kul cun faqul ma akulu shan taraktu lilahi caza wajala waxa oo ilaahay dartiis aan uu tagi nuxnaayi ilaahay dartiis soddon sano muu tageenino le anao heli karo oo oo hortade meel kasta aan ku helooyo faqaala li waxaa isdhahay walaa in adcamaka allah nucunees miyaata adi ilaahay asku kuudi haayo nucunees sidoo qaala waxaa is dhahay saydi ibrahim bin adham fama kana lii wallahi jawaab ila lbukaa jawaab waa sii kari waayo ilaa oy mayna jawaabtii jawaabtiisi ilaa oynan ka dhigaas wa isceli waayo isdha waayo oyo isdha hadalkaa markas iisoo jawaab hadal oo laga jawaab naqsi kara ma aha faqaala li waxaa dhahay kul yarxamuka allah cun ilah waa ku naaraysa faqultu lahu qad umirnaa waxaanala amri aan udhahayaas dhahay weli weli waa taagan yahays waxaanala amri anlaa nadrixa fi wacaaina inaan weelkaayo aan ku shubin ilaa maa naclam waxaan ognahay xalaal mi xaraam mi kaasaan ola amnaya inaan wiilka calooshaan kushuo faqaala li waxaas dahay kul caafaak allah ilaah ku caafiye cun waxabaasesn ee cun wax dhib maka imaahaye eh. fainaman awalani hada ridwan sirta ku jiraa loo sheego yaabe waxaan hadda aan kusii hor eh, eh, khaasinljana ridwana isoo dhiibiyaa la dhahay janada ka socotaa waqaala li waxaas dhahay waxaas idhahayaas dhahay Mm. waqaala li ya kadar idhab bi hada aطacaam waxaas soo dhaay muslimkiisa waa shee wey absida waxaas idhaay ridwan ya kadar nabi kadaro idhab bi hada aطacaam gurigaan ula tag faadcimu kuudi linafsi ibrahim bin adham kuudi faqad raximah allahu ilaahay wacas ugu naxariisti tacaala shanigiis kor ahaay calaa tuuli sabrihaa sawarkii ay soo sawartay dheeraashadiisi muddo dheer ay soo sabreysa darteedaa loogu naareysta calaa ma eh, waxaas ku sabraaya calaa maa yaxmiluhaa wixis ku xumbaaraay oo min manca shahawaatiha oo iskareebaay shahawaadkeedi alaas dhan soo sabraaya dheeraashadiis ahaan aa loogu naxriistay eh, saasas u dhaca waxaa dhahaa ridwan abifadalaasu dhahaa fallahu uma qaala waxaas dhahay fallahu caza wajala yuطcimuhaa uma qaala waxaas dhahay fallahu caza wajala yuطcimuhaa nafsadaadi kuudi hooya wa anta tamnacuhaa ya ibrahim adna waa diideysaa miya waa kareebey inii samictu lmalaaikata waan maklihaas dhahay yaquluuna dhahaayaan man uctiya mikii wax la siiyo falam yaakud oo qaadanin oo haddana dalbo dalaba walam yucta mala falam yaakud amaad aaninigtani dhigan ah. man ootiya man ootiya ninkii wax la siiyo oo falam yaakud qaada dalaba waxaas dalbi doonaado walam yucta mala siihaay saasaa loo fiiriya hado waxaas dalbama mala siihaay malaa'igtan ka hasaaya alhaana loola gaaraya balanka ilaah iska qaadi yani sisuwen oo isuweynay faqultu waxaan dhahay in kana kadalika haddaa waxaas ad sheego as jiro ya saydi ibraahima dhahaa fahaa ana bayna yadayk ani waa ka hortaadan joogaa lam ual lam ukhila bilcahdi maca allah aniga cahdigii ilaahay waan kasoo qaadi ma burinin wakala adin way arkosa waxay isla marni ani adinka sisalam ku ogolaan wa balan ilahi ani malen waa ku markaadka a khadarasu dhahaa waidan bifatan aakar hadana waxaas la kulmi shaab kale kadnaawalo shay siiyey waqaala waxaas dhahay waxaa asiyaa shaya siyaa waxaa siyaa nabi waqaala waxaas dhaha unigi shaabka yaa khadar laqimo afka ugeli falam yazal makasuulin abqadar alayhi الsalaatu wasalaam yudcimuni asiquudaa biyadihi gacantiisa si uquudiaay makazuulin faintabatu waa soo kacay asdhahay markaas halaana yalesahay waa soo kacay asdhahay waxalaawatu dalika fi fami afkey macaantiisi afkey o isku jiro aan soo kacay asdhahay walownu zacfaraani fi shifati zacfaraanka midibkiisina faruuraheeya iska muuqdo ururteeda iska muuqdo fadakaltu zamzamaan galay fakasaltu fiya afkee waa dhakay falabtaamu dahab dadankii mabaxaayo basa mabaxi walaa aharu zacfanaan raaski zacfanaankana mabaxi mabaabahi qaala sufyaan qultu law waxaan dhaayaas dhahay sufyaana law hadalkaa magtahay sufyaan bin ibrahim qultu law waxaan dhahay eh, sufyaana dhahay waxa u dhahay faarini itusibe faidan atharuhu lam yadhab atarkii oo zacfaraanka makabaxinaas dhahay faqultu waxaan dhahay eh, ya man yudcimu man munaaca shahawaat dadka shahawaadkooda oo reeween alihii kuudi hayo idaa saxaw hadii ay saxiix yeelaan almanca lianfusihim nafsadoodi reebida ay ka reewayaan hadday ansaxiyaan ilaahii kuudi dadkaas yaa man alzama quluuba awliyaahi awliyadiis quluubtoodi macbuudkii laazimiyo ataصxiixa inay ansaxiyaan ya wax kasta ay suugaaya ay saxiix yeelaan oo kulaazimiyo yaa man saqaa quluubahum quluubtoodi alihii waraawiyo min sharaabi maxabatihi maxabadiisa sharaabta sharaabkoodi ataraa lisufyaan sufyaan b ibraahimka waaya muu arkeysaa cinda kadalika inaas ku leeyahay sufyaan ma leeyahay agtaadi rabbiyo maku ogtahay inaas waxaas as leeyahay qaala waxaas dhahay uma qad akadtu haddana waxaan habtias dhahay sufyaankeena wala yadda ibrahim nabi saydi eh, eh, ibrahim gacantiisaan habtias dhahay warafactuhaa ila samaa samadaan kor ugu qaaday waqultu waxaan dhahay as dhahay allahuma alayo bikadi ha hadihi lkaf gacantaanay khadarkeedi wakadri saaxiba saaxibkeedi kadarkiisi waxurmati cindak xormada agtaas kuleeyahan kuutuugi iyo bilwujuudi ladi wajadahu minka iyo deekhdii agtaada aska heli ya allah jud calaa cabdika alfakiir ilaa fadlika fakiirkaadi adoonkaadi fakiirka ah oo fadligaadi ubaanaayo ku deeq oo ixsaankaadi ubaanaayo adoonkaadi ixsaankaadi ubaanaayo ku deeq biraxmatika naxariistaada ya raxma araaximiin wain lam yastaciqa dalika aba muteysin minka waxaas isku weydisaa ya rab alcaalamiin eh, waxaa shaki ku jiray ninkaana waxis weydista inaad heli like tawaado ahaan oo eh, sayd ibrahim ahaa aad ka erab qaadaay ahaan masheegina umulaha warka mayaa saas ku ekeeyay wallahu aclam